بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد darsigan waa kii شhan iyo tobnaad ee ka mid ah kitaab الفaraa'id waxaa inoo dambaysay masaladu dambaysay munaasakhaadka almunaasakha tacriifkeeda luqawiga iyo midkeeda istilaaxiga waynu soo maray iyo sheekhu u qaybiyey laba qaybood in maydkii horee dhintay dadka dhaxlahaya asaga iyo kii dambe dhintayba ay isku mid yihiin oo wax ku soo kordhayba uusan jirin ama wax baaqiinta un weeye ama casab noqdeen ama casabi ahlfarad isku jira noqdeen marba haddii maydka koobaad iyo ka dadka dhaxlayaba ay iyagu un yihiin oon wax isbeddel uusan ku imanin maqaadiirtii la mudanayay ama dhaxalkii la qaadanayay ama waraso kale aysan soo kordhin idan wuxuu ku yidhi sheekhu calaa caddi ru'uusin masalada ku dhis aan soo marray ila tahay qaybtii labaadna waxay ahayd haddii warasadii wax ku soo kordho ama ayagu waaba intii hore uunay meydka koobaad dhexlahayay un weeyaane waxaa isbeddelay qadru istixqaaqihim laba mas'alo u samee buu ihi koobaad mas'aladiisa dhis kii labaadna mas'aladiisa dhis kadibna waxaad fiirisaa buu sheekhu ku soo yidhi meydkii labaad wixii uu ka soo qaatay meydka koobaad inuu u qaybsami karo warasadiisa fiiri nasiibu اlmeyit الثaani min almasalaة اlأuulى iyo warasada masaladiisa daba taagan hadday isu qaybsamaan oo isla egyihiin ooma baahnid inaad jaamico raadiso oo labada masalaba waxay ka asaxayaan mima saxad minhu اlأuulى bas taa way idna way iska dhib yaray haddii meydkii dambe wuxuu ka soo qaatay masaladii koowaad uusan warasadiisa u qaybsamaynin waad fiirin buu ku asaga nasiibkiisa iyo waxaad isu fiirin mas'aladiisii inay tawaafuqaan aba tabaayunaan somaana soo marin hadday tawaafuqaan nasiibkiisa iyo mas'aladiisa ay wifqi ka dhaxeeyo mas'aladiisa wifqigeedii qaad waxaad ku dhufataa buu ku yidhi mas'aladii hore halkaasay marka ka soo baxaysaa jaamicadii haddii nasiibkiisii iyo masaladiisii tabaayun ka dhexeeyana masaladoo buuxda tiisi oo buuxda ku dhufo tii hore kadibna halkaasay jaamicadii ka soo bixi kadib markaad qaybinayso ila meeshu waa laiskugu yimide maydkii dambe warasadii ku fayshanayd iyo maydkii hore kuwii ku fayshanaa meesha iskugu yimid waxaadna ku baraarugtaa sida wadaad galabtii weydiisa kaa noqon waxaad ku baraarugtaa warasadu had iyo goor waxuun qaadanayaan maydkoodii bay qaadanayaan marka nasiibkii maydkoodii iyo ayagu isku beegmeen ama masaladoodii u qaybsantay haddee kama jabinoo way way dhaqaaqeen markay jabitaan yimid jaamicadu waxaa loo samaynayaa tasxiix un marka la saxiix yeelana maydkii labaad warasadiisu waxay un qaadanayaa maydkoodu nasiibka uu ka heli lahaa masaladii koobaad unbaa uun taصxiix wey ee xoolo u soo kordhahaya warasadan dambe ma jiro maydkoodu wuxuu soo qaatay ama ha bato ama ha yaraadon bay qaadanhayaan haddii taصxiix loo baahay waa markaan jaamicada raadinayno haddaan taصxiix loo baahaninna waa markuu ku leeyahay ama caddu ru'uus ku dhis ama nasiibkii maydkoodii baa u qaybsamay fadaaka wakay ku soo yidhi tabaayun iyo tawaafuq wuxuu imanayaa markii aan nasiibkii meydkii labaad usa u qaybsamaynin warasadiis oon la tasxiixin marka la tasxiixiyo kadib unbaa wixiisa loo celin tii u dambaysa maxay ahayd waxay ahayd jaamicaddii marka la helo waari walboo masaladii hore wax ka qaatay waxaad oogu dhufan waxaad ugu dhufanaysaa wuxuu asagu ka qaatay masaladii hore yaad ogu dhufan tan dambe wixii lagu kacshay ee jaamicada lagu soo saaray wixii jaamicada lagu soo saaray unbuu noqonay imaa in tabaayun jiroo mas'aladii masaladii lagu dhufto oo dhan masaladii meydkii dambe baad ogu dhufan wuxuu ka soo qaatay tii hore ama wafqigeedii hadduu tawaafuq jiro marka kullu man lahu shayءun fi اlmasalaةi اlأuulى akhadahu madruuban fii ma duriba fiiha buu ku soo yidhi fii ma duriba fiihana ama waa masalaة الثaanي oo dhammaystiran cinda tabaayun ama waa wifqu masalaة الثaanي cinda tawaafuq ninkii meydkii dambe ama masaladii dambe wax ka qaatayna waxaad ogu dhufan meydkii dambe nasiibkiisa oo buuxa cinda tabaayun ama wifqigiisii cinda tawaafuq iskama dhib yarayn intaa waad soo marteen baan u male ayb waxaa inoo dhima masale muhiim ah ta'siirinta masaa'ilka tasxiixintooda makhaarijta garashadooda usuul waxoo dhanba waa wasaa'il culumta de waxaa loo qaybiyaa culum اlmaqaasid iyo culum اlwasaa'il waa taqaanaan bay la tahay culuum اlmaqaasid waa cilmiga yuqsadu lidaatihi isagaa loo jeedaa barashadiisu waa maqsuud waa ujeedo ka cilmi tafsiir cilmi اlfiq cilmi muxuu ahaayey alxadiid cilmi اlqur'aan culuumtaasi waa maxay culuum اlcaqaa'id waa culuum culuum اlmaqaasid baa loo yaqaana maxaa yeelay ayadaa maqsuuda lidaatiha alla loogu dhowaan barashadeeda cibaadaah ku dhaqankeeda cibaadaah waa shay asagu daatiisa loo rabo culumna culum ulwasaail baa loo yaqaan oo waa maxay shaygii maqsuudkaabaa lagu gaadhaa kitaabu ahaara marayseen wasaail iyo wasaail wasaail iyo waad soo marteen baan u malay ayib marka sidaasoo kale weeye dhaxalkaoo dhan maqsuudkiisu waa in tarikada la qaybiyo meyd walbana wixiisi la gaadhsiiyo almaqsuud min cilmi arad waa faraaid waxaa weeye icطaaءu kuli dii xaqin xaqahu min atarika xisaabahan oo dhan iyo hawlahan oo dhan kulli waa arar iyo luqfidsi iyo la sibrabax iyo in ruuxu wixiisi la gaadhsiiyo masalada marka qismatu tarikaad kutubtu way ka tagaan badankood laakiin kutubta waaweyne mufasalada ah baabku u dambeeya bacd almunaasakhay dhigaan caawa marka waxaynu waxayrun ka tilmaamaynaa hantidii laga dhintay qaabkii loo qaybin lahaa hantidii laga dhintay qaabkii loo qaybin lahaa wadaadkii badruddiin sibt almaridini asagoo raxbiyaha sharxa uu ku leeyahay qaybta u dambaysu ku daraa wadaadahan kale waa ka tagaan wadaadkii habeen dhawood idin sheegay ibnulhaa'im alfusuul اlmuhima fii mawaariث اlumma iyo maaridiini sharxiisa saaranba iyaguna way sheegaan way faahfaahiyaan marka ninka raxbiyaha haysta oo bisharxi almaaridiini qaybta dambe uu ka fiirsan karaa anigu hadda waxaan hayaa sharxu fusuul muhima fi mawaariث اlumma shan qaab baa loo qaybiya shan ariiqo xisaabta marka la xalinhaya laga shaqaynaya wadooyin looga shaqeeyaa jira markaad xoolaha dhaxal siinayso eed u qaybinayso dadkii meesha taagnaa ee dhoobnaa shan dariiqaad oogu qaybin kartaa shantaa dariiqo midda ugu dambaysaa ugu fudud ooguna dhibyar ninka badowga iyo ninka madanigaha iyo ninkay xisaabta u baxsan tahay kayse u baxsanayn o dhan way fahmi karaan ayadoo haynoogu dambayso markaynu soo daallo yaan ayay u dambaysiinaynaa shanta kale aan miil miaal ka soo maro qaababka marka waa maay meesha waxa yaalla nisabkaas nisbooyinka aanooyinka meesha yaalla waa afar afarta meesha taalla xawaaridku mas'aladii marka la dhisa wuxuu ka qaatay iyo aanada udhaxaysa mas'alada iyo wuxuu masalada ka qaatay iyo waaridku tarikada wuxuu ka helahayo iyo aanada udhaxaysa wuxuu qaatay iyo tarikada nisbatu maa lahu min almas'alati ila almas'ala nisbatu maa lahu min atarikati ila tarika nisabkaan baad fiirin nisabkaasi markaad fiiriso afar nisbaa meesha taalla afar cadad baa yaalla iyo wuxuu waaridku masalada ka helay xoolihii oo tarikadii ah iyo wuxuu tarikada ka helay cadadkaas dhexe cadadka dhexe oo waa maxay maa lahu min almasأalة iyo mas'aladii waxaa loo yaqaanaa waa cadad alأwal والثaanي maa lahu min الtarika iyo tarikadii laftirkeedana waa alcadad الثالث والraabic cinda alxusaab iyo ahlulfaraa'id hadda waxaa majhuul ah cadadka dhexe afar tiraannu meesha sheegnay afar tiraan sheegno waa maxay haddii masaladii sudus lagu dhisay iyo haddii lagu dhisay iyo haddii labayo lagu dhisay soo wax ka qaadan maysid ama sudus baa kaa soo raacay ama um waxaa kaa soo raacay waa maa laka min almas'ala masaladiina waa cadad labaad ood wax ka qaaatay oo makhraj eh, aulu ah sudus awal ilaa aakhirihi ah laba cadba haddaan haynaa tarikadii xoolihii loo jeeday geli meesha dhoobnaaye la dhaxay lahaa iyo doolarkii laga dhintay iyo guryihii iyo dhulkii hantidiina waa cadad asaguna waa cadad raabic asagu waxaa ka horeeya nasiib اlwaariثi min aلtarika idan cadadka raabica waa macluum oo waa xoolihii hadee tarikadii weeye cadad اlأwal والثaanina waa macluum oo waa maa laka min almasأala iyo nafs اlmasأala maxaa majhuul ah alcadad الثaaliث baa majhuul ah raabic waa macluum awal iyo aanina waa macluum maxaa majhuulah nasiibhu min الtarika maa lahu min الtarika majhuula kaa majhuulkan caawa raadinayna inta kale waa macluum cadad majhuula cinda اlxusaam marka la raadinhayo waxaa loo nisbeeyaa cadad raabica yaa loo nisbeeyaa sida markaan cadad awal raadinayso loogu nisbeeyo cadad الثaani waba adda warkaan kugu wareerin muhiimadu waa maxay caawa waxaan leenahay xoolihii in la qaybo xooluhu waa laba qaybood hanti si siman u qaybsami kartoo lacag ah lacag iyo wixii la halmaala waa lacag ari fara badan geel fara badan oo tiroobo oo mutasaawi ah oon jajab kaa gelaynin iyo hanti isku dhegan oon qaybsamaynin maalan dhulalkii guryihii muxuu ahaayey maro weyn oo kale gaadhi carakawa ah waxyaabaha noocaas ay qaabba loo qaybiya kuwan manquulaadkana qaabba loo qaybiya anta wej iyo ariiqna kaad doontood ku qaybin karta waa haddaad fahanto ta u horaysa iska qortaad si hadhow saad kitaab ku helaysaan ba alla garanaye ama waaba saad dad xifdido weligeedba kugu soo noqon mayso dariiqada koobaad waxaa weeye inaad nasiibu kulli waari darbu nasiibu kulli waariin fi tarika markaad mas'alada dhistay oo masaladii labiiyo iyo labaatan iyo afar iyo siddeed iyo toban iyo meelay kaaga asaxday iyo iyo saddex way kaaga asaxdaba aday ku taallaaye mas'alada wuxuu ruuxu ka helay idrib nasiiba kulli waariin fi atarika waa ariiqi koobaad hadda wixii soo baxay xaasilkii waxaan u qaybaynaa mas'aladii waqsim اlxaasila calى اlmasأala markore waa maxay idrib nasiiba kuli waariثin min الtarikati fi الtarika waqsim اlxaasila calى اlmasأala yruj laka nasiib اlwaariث min الtarika yakhruj laka nasiib اlwaariثi min الtarika way iska koobantaha waa maxay dhaxluhu masalada qoriguu ka helay ama suduska aha ama umunka aha ama uluaanka aha ama niska aha ama rubca aha ku dhufo xoolaha meesha yaalla waaad le meeqa halaad labaatan halaad baa meesha joogta labaatan lagu dhuftay labo oo maalan sudus awowa ah, ama sudus hooyaa ah, ama ciddu dana qaato baad ku dhufaan sooma dhib yaro tiraa soo baxda hadde laba labaatan ku dhufo afartan afartankii waxaan u qaybaynaa masaladii masalada maxay ka asaxaan leenahay ama cawl maxay ku tagtay labayo toban afartan loo qabay labayo toban waxaa soo bixiyey ruux walba labaatanka halaad wuxuu ka qadan lahaa sooma dhibirmtaas hal miaal baan ka b waana ka teg miaalka koobaad amilo badan bu shekh ushmid waan ku gaabsanay miaal koobaad maalan islaam baa dhimata waxay ka tagtay zawjkeedii iyo wiilkeedii xoolahay ka dhimatayna waa afartan dolar isagoo afartan dinaar bu dinaar ma haysane dolar inoogu bedel ama shinkaayaad inooga dhig soo iskama dhib yaro islaam baa dhimatay waxay ka tagtay zawjkeedii wiilkeedii xoolahay ka dhimatayna waa afartan dolar ama dinaar maxaynu soo marray masle horta baldhis aslu masala maxaan leenahay min arbaca zawjka rubciisi sii hal buu haystaa wiilkuna maxaan siinay saddexdii soo hadhay faraha ka saar zawjku wuxuu leeyahay hal qori wiilkuna saddex dariiqada aan soo marray marka mare haddee zawjku muxuu helay meelmasal ka helay hal qori ku dhufo afartanka dinaar oo tarikadii ah waa afartan u qaybi masaladu afarah toban buu leehay hadde afartankaa toban buu soo isma keenin culays baa ka muuqda halkii rubci uu ka helay mas'alada zawjku ku dhufo tarakadii oo afartan doollar ah hal wax ma bedele waa isla afartankii afartankii oo xaasilkii ka soo baxay darbu sihaami اlwaariثi min almas'alati fi tarika afartan ka soo baxday afartanka waxaad u qaybisaa aslulmas'ala oo afarti ah toban baa soo baxay waxaa leeay tobantii waa rubac caadi zawjow xaaskaadii macaanid ay kaaga dhimatay or ma afartanki doolar baa toban iga soo raacday haddaba xisaabtan oo afartan maxaa u rubca toban de unsaas xisaab baan ku keenay ree magaalnimo mooyeen haddaad hawlaha aqoon waxaad leedahay afartan diinaar afar isleeda ka dhig toban soo jeed warqado i dhaaf xagee keenta or ma aqaane waa rubcaadi culays ma laakiin marka la xisaabina waa sida wiilkii soo u soo noqo wiilkii muxuu masaladii afar lagu dhisay uu ka helay saddex saddex ku dhufo xoolihii tarikadii oo afartan ahayd meeqay noqotay boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan waxaad u qaybisaa aslulmas'ala oo afar ahayd soddon baa soo baxayso xoolihiisun ma ah oo soddonkaasu la kacay xoolihii hadday afar lagu dhisay nina qori buu qaatay nina saddex buu qaatay hadda hadday weynaadeen oo afartan gaadheenna nina toban baa raacay nina soddon baa raacday waaad fahanteen bay ila tahay halkay doonay gaari kartaa waan iskaga tegayna dariiqada labaad too iskama caddo ma inta aan ku dayna waa waktigaa dheer lan waxaan ka baqaya inaad aadaankii baa baryahan sanka laisu saarahayaa ayib qaacida haddaad fahanteen waa maxay markaad dhisto nin walba mas'aladaa wuxuu ka helay ku dhufo tarikada xoolaha meesha jooga waxay doona ha noqdeen wixii soo baxa bacda darbi qaada u qaybi mas'aladii hadday caadilo tahay hadday caa'ilo tahayba soo iskama koobno wixii soo baxa waa nasiibu kulli waariin min atarika nin walba saasaad ku same waa nasiib lwaari min atarika ma aha mid walbe waxaa wey nin walba tiisaan baa la mari saan haddaba zawjkii halkiisii iyo wiilkii aan u maroo kale dariiqada labaad waa maxay waa qasmu tarikati cala اlmasأala qasmu tarika cala اlmas'ala xoolihii laga tegey baan masalada u qaybinaynaa wixii laga dhintay yaan masaladii aan dhisna u qaybinaynaa xaasilka soo baxana waxaan ku dhufanaynaa fii nasiibi kulli waariin waa maxay iqsim الtarikata calى اlmas'alaةi واضرب الxاaصل في نaصيiب كuلi واaرث فmا khرaجa لaka فهو نaصيiب كuلi واaرث soo iskama koobna iyaduna tii hadda aad soo marteen ayadaa u fudud ku celi haddaa rabto tii hadda aad soo marteen ayadaa u fudud laba طariiqaad jirto marka wax la miaalinayo cinda الmتaqadimiin وcinda الmتaأkhiriin cinda الmتaأkhiriin waxay ku miaaliyaan الصورة الناadرة الغaريبة liyuqaasa calىa maa huwa أwlى calayha طariiqaة الmutaأkhiriin waa maxay fi الtamثiil wa fi tawdaxaad waa maxay waa aلtamثiil bالsuura الnaadira الغariiba suurada naadirada ee hariibada wax ku miaaliyaan sida ruuxu wawdaxaadka iyo jaliyaadka oga qiyaas qaato tii hariibkeed baa dee sida noqotay wixii kale maxaad moodaa wey ama طariiqaة الmutaqadimiin والslف waa maxay waa aلtamثiilu biاljaliyaati والظawaahir maslada daahirada ee jeliya waadixada ayay ku miaaliyaan duuna alkhafiyaat wاlghariibaat wاlnawaadir lanna waa laba dariiqoo kala duwan lanna qolyaha mutaahiriin mutakalifka ku badan ama salaf waa saliiqiyiin firay ku socdaano waxay leeyihiin khud maa safa laka wadac maa kadar aw kadur waxaad tirahdaba almuhim marka tii hadda u dambaysa maxaynu nihi iqsim الtarikata calى اlmasألة uma drib اlxaasila min alqisma qaybintii wixii ka soo baxday waxaad ku dhufataa fii nasiibi kuli waariثin famaa kharaja fawa nasiibuhu maxay ahayd tarikadii xoolihii laga tegay afartan bay ahaayeen mas'aladii oo afar u qaybay horta toban tobankii soo baxay zawjkii halkiisa ogu dhufo wixii soo baxa sokuma dhihin idrib nasiiba kulli waariin zawjkii halkiisa ogu dhufo toban toban waxba isma bedelin waa yahay wiilkii muxuu ka qaatay masaladii saddex qori sooma hayn xusuusnow haddana tarikadii u qaybi mas'aladoo afara toban baa soo baxday toban ma soo baxday oo ugu dhufo saddexdiisi maxaa soo baxay soddon soo isma keenin sheekh mukhtaar maxaa maxaa khaldan ah tan dariiqadan waa maxay iqsim الtarikata calى اlmasأalة fama kharaja min alqisma idribhu fii nasiibi kuli waariثi fama kharaja fahuwa nasiib اlwaariثi min الtarika soo iskama koobno amilada waad batan karta idinkeed intaalla suuradda wejka qaabka saddexaad eed u xallin kartaan tii haddoo kale wey tii haddoo kale wax yar bay kaga bedelantahay waa maxay waanu dabagedinaysaa waa ma iqsim اlmasalata calى tarika tii hadda maxay ahayd iqsim الtarikata calى اlmas'alay ahayd tii hadda soo marteen cagsi ka dhig iqsim اlmas'alaةa calى الtarika mas'aladii aad wax ku dhistay ee tiri kan ruuc buu leeya kana kanuu leeya ka eed aad fadhiisisay ama caayila ha noqoto ama caadila ha noqotee ayadaa ayadaad ka dhigaysa xoolihii la qaybin lahaa iqsim اlmas'alaةa calى الtarika wixii soo baxay qismada ka soo baxay xafid markaad xafiddo wixii ka soo baxay iqsim nasiiba kula waariثin min اlmasأla calى اlkhaariji bاlqisma wixii soo baxay ayaad u qaybinaysaa nasiiba kuli waariثin iqsim اlmasأlaةa calى الtarika waxfad اlkhaarija bاlqisma qaybinta wixii ku soo baxay meel dhigo kaa asaga ah iqsimhu nasiiba kula waris min almas'ala wixii soo baxay u qaybi nasiiba kuli waariin waa meesha juzu sahmi ku dhihi jireen waxbaad kusoo dhibin wixii soo baxa waa maxay waa nasiiba kuli waariin min atarika tii hadda weeye wa meel meelayu kula gaarin wiilkii inoo soo qabo zawjka ama wiilkiikaa dul soo qabe maxaan leenahay horta dabagediyo afaraan qaadayna afartankaan u qaybinaynaa u fiirsada hadda waxaa loo jeeda waa maxay wax hadda la qaybi muxuu yahay xoolihii la qaybinaya afarta yarayd way hadda afarta waxaa la gelinhayaa xagashi la gelinhayaa oo xoolo laga dhigahaya tarikadiina waxaa laga dhigi inay tahay qolyihii wax loo qaybinaya dadkay wax qaadanaya jajab baa markaa soo bixi ayib warkaad inaad garateed bay la tahay maya dabagedi sheekh waa sidee waxaan kuu akrinay maadan maadan garanay soo maha afarta hormari aarta or baa gudaha ge ayada saad u fahamta afartanka qor ba horta afartan qor afartan qor sheekh ma qorto loo qaybiye afar dheh maya afartanka hormari saad hadda u garato ila wixi kale isla fahmi weynay zero point maxaa soo baxay zero point one kaas wey cushur w wax soo ba waa cushur zero point one cushurkaa wey makuu soo baxay zero point one u aybi marka nasiib kuli waariin min almas'ala saddex u qaybi zero boy tobanka la qaybinaya maxaa weeye maxaad hormarinaysaan maxaad hormarayseen bedel soddon wey sheekh hadde saasaa la rabaa sooraanba tan mayna hormaynin saddexdaad hormarinaysaa waxaa kuu soo baxaya haddaad doontaan dee sabuur baa fiican lahayde waxaa kuu soo baxaya meesha waxaa la rabaa in toban la duldhigaa hal halla xagga uu ka yaalo waaxid calaa cashara iyo waaxid yaa loo sameeyaa basi maqaamku waa inuu toban noqdo basdiguna ama basiidkuna waa hal noqdo halna halkan uu yaalla kadib baa calaamadda qaybinta la samaynaya oo saddexda ah waxaa soo baxaaya soddonka caadiga ah in faragshinka ama kusuurki waxa loo yaqaana alkasr alcaadi bay baashu u baahan tahay laakiin hadda muhiimaddu waa maxay taleon baad hadda haysataan haysataan muu soo baxay soo maaha idan zawjkii sidoo kale un ku samey zawjki muxuu soo qaatay u qaybi horta waxaad u qaybisaa afartii isku qaybi tarikadii wixii soo baxay zero point one-ki waxaad u qaybisaa hal waxaa un soo baxaya toban sida hadda aad ti yeesho yeela Eh, afar loo qaybiyey afartan horta qor aartaad eh, waxaan hormarina afan eh, afartanka hormari afartanka hormari afartan loo qaybiyey afar dhe zero point one dhe maya tobanka ha ordin xaggeed aadeen hade ma raba hawshaas ti masalada horta ku noqda u qaybiya afartanka horta afarta u qaybiya toban ma imanayse waa zero point one ba imanaysa ha ordin haddi maxaa ordaysa idinku zawjka horta aan maro maxaad wiilkii waad marteen maxaad zawjka uga ordaysaa nafsa dariiqa weeye waxaa soo bixi toban sida ma yeesheen zero point one ka waxaad u qaybinaysaan hal lianna jajabka raggiini yaqaanay marka toban la duldhigo hallan uu meeshan yaallo waxaa laisku qaybiyaa korka iyo hoosta hal iyo toban isuma qaybsamaan tobanka hoose oo jajabka waa taqaaneen baa lagu dhufanaya halka hoos ka horeeya kadibna asalmadursho wey toban baa soo baxaysa soo ma taqaanaan jajabkiisa ahon wey hadda de wakti oma hayn safar buu rabaay ka socdo muhiimaddu ariiqada waa garata waa maxay waa in mas'alada aad u qaybiso tarikada oo waxaa noqonaya maqsuum waxaa noqonaya mas'aladaa noqonaysa maqsuum almas'ala hiy almaqsuuma maqsuumu calayhi oo dadka waxaa noqonaya tarikadii wixii soo baxay ku dhufo cafwan u qaybi wixii soo baxay u qaybi nasiiba kuli waariin famaa kharaja fahuwa xisatu min atarika ariiqada saddexaad afraad cafwan waa iqsim اlmasأlaةa calى nasiibi kuli waariin iqsim اlmasأalaةa calىa nasiibi kuli waariثin minha mas'aladii iyo nin walba wuxuu ka qaataad isku qaybi iqsim اlmasأalة calىa nasiibi kuli waariثin wixii soo baxay waad xifdin uma اqsimhu calى الtarika marka hore maxaa isu qaybi mas'aladii iyo nin walba maslada wuxuu ka qaatay iqsim اlmas'alaةa waxa la qaybin waa mas'alada almaqsuum hiy اlmas'ala calىa nasiibi kuli waariثin minha uma اxfad alkhaarija biاlqisma wixii soo baxay meel dhiga kadibna qudhigiisi ku qaybi tarikada uma اqsim الtarikata calى اlkhaariji biاlqisma idan maxaa soo hadhay marka tarikadaa la qaybinaya tarikadaa la qaybin khaarijka lagu qaybin uma اqsim الtarikata calى اlkhaariji biاlqisma wixii soo baxay waa nasiibu kuli waari hadda maxaynu haynay wiilkii qaatay saddexda ka qaatay masalada masaladii oo ahayd maxay ku asaxday afar masaladii qaybi marka afar u qaybi saddex aw ay nimanka haystay calculator kusii daaya balaad jajabale meesha gelaye muxuu noqday one point tri tri soo ma aha wixii soo baxay xoolihii u qaybi xoolihii maxay ahayd maxay ahaayeen afartan a maxaa soo baxay soddon intuu qaadan jirin soo maaha kulli isku meel bay tegi saan baad ku wadi duruqdaa marka midda u fudud iska qabso ilaa ku dhibi mayse ta ugu fudud haddaad shanta qayboodba alkhamisa inoo dhiman oo ti u fudud insha allahu tacaala alkhamisa waxbaa khaldan weli waxbaad qoraysaane markaad qaybinayso waxaad hormarinaysaa xoolaha hadda tii u dambaysa la hormarin af waxay masalada iyo waxay ahayd baan ujeedaa iyo iyo waaridku masalada ka qaatay kadibna khaarijkii ayaad ka dhigi ciddii wax qaybsanaysay waxaa la qaybinhayaa tarikada tarikada maqsuumka markaa ka socon ta dambe dariiqada hanaad dariiqada hanaad waxaa wa ariiqatu nisba loo yaqaanaa ariiqadan waa ariiqaة الnisba ariiqa nisba waxay kaga fiicanta waxyaabaha kale oo dhan nin xisaab yaqaan iyo nimaan aqoonin iyo xoolo qaybsami kara oo lacaga iyo xoolo qaybsami karin oo dhul oo kale ah oo isku dhegan kulligay ku gelaysa laakiin afartii ariiqii hore waxay anfacaan manquulaadka iyo manquulaadka qaybsami kara calaa maqaadir mutasaawiya afarta ariiqii hore waxaa lagu qaybiyaa xoolaha si siman u qaybsami kara ee lacagaha iyo wixii la halmaalo ah amaa ariiqatu nisba ayadu meel walba yay gelaysaa waa hawlo badan waay ayadu wax walbaad ku qaybin hal neefoo geela haddii la yidhahdo toban ruux u qaybi waxaad dhihi ninkan wuxuu leeyahay hashan labaatan meelood meel buulay nina saddex meelood meel buulay hashaasaad la waxwaxaysanaya sidaa ayagoo u wadale oo nin walba hashaa sheerku kulehe yaqaana ha wada dhaqeen ha raaceenoo ha dhaqdeenoo ha ku noolaadeen haddii hadhow ay dhimato oo tii alla ku timaadana hilibkeeda sidii unbaa loo aysan loo qaybsan sidii ay nin walba sheer ogu lahaa dheefta ka soo baxa haddii caanaha la iibiyooo la waxeeyana sidaa unbaahe yaa loo qaybsan haddii suuq iyo saylad la geeyoo la iibiyana lacagtay gashay waxaa loo qaybsan sidii horaanba loo kala lahaa ariiqada marka ariiqat nisba leedaa maqsuudkeeda waa maxay maqsuudkeedu waa iska dhib yar tahaye mas'alada markaad dhisto ama ha noqoto caadilo aan cawlmin ama ha noqoto caaile waxaad fiirinaysaa nisbata nasiibi kulli waariثi min اlmasأala hadduu masalada sudus ka qaatay tariikadana sudus baad ka siin hadduu masalada ka qaatay umun tariikadana umun baad ka siin hadduu subuc ka qaatay subuc baad ka sii haddii cushur masalada ka qaatay toban meelood meel uu ka qaatay xoolahana toban meelood meel baad ka sii ama xooluhu ha bateen ama ha yaraadeen hal neef ha noqdo laba neef ha noqdo ariiqatu nis baa lyada waa maxay waa nisbatu maa likulli waariin min almas'alati ila tarig aanada ka dhaxaysa sahmiga waaridka masalada uu ka qaatay aanadaa qudhigeedii baad u eegi tarikadii xoolihii ariiqatunisba saasaa loo yidhi marka miaalka hadda aan soo maraynay haddaad ku miaalna waa khayr haddii aad qaab kale u bedeshana waa khayr miaal kale aan ku bedel haddii loo baahdo ama horta kii hadda si loo fahmo kadibna mid labaad aan ku darro kii hadda aan ku celino xoolihii meesha yaallay masaladu maxay ahayd afar afar baan ku dhisna zawjku wuxuu ka qaatay masalada rubuc wiilkuna wuxuu ka qaatay alaaatu arbaac soo sidaa maaha alaatu arbaac shay afar waaxood laga dhigay ayuu saddex ka mida isku qaatay mid walba marka waa rubucu arbaca mid walba isku dar marka alaatu arbac isku dheh saddex dalool afar dalool buu saddex qaatay awjkuna wuxuu afar dalool buu hal qaatay soo sidaa ma aha tarikadii waa maxay afartan bay ahayd tarikada afartanka ah wiilku maadaama mas'alada uu ka haystay alaau arbaac tarikadana waxaad ka siisaa alaau arbaac soo intaa un maaha intaa un wey xooluhu boqol iyo labaatan bay noqdeen zawjku wuxuu ka qaatay rubuc wiilkana wuxuu ka qaatay alaa arbac labiyo toban waxaanu ka bixinaysaa alaa arbac baad ka bixi labiyo toban oo laga dhiga afar isla eg saddex iskugu iskugu qabanaysa afar iyo afar iyo afar cafwan saddex iyo saddex baan rabaa ilan saddex meelood min afaro weeye saddex saddexaad iskugu dar muxuu la kacay sagaal buu qabanaya sagaalkaasi waa alaau arbaaci اlmas'ala waana alaau arbaaci atarika zawjkii labiyo toban muxuu ka qaadanaya maala haddii ay gaadho waa iska waa fardi taqdiir maaha hadda masalahan dhisnala socda miaal baan oga jeedaa mxuu ahaa wاlfardu anahu laa yuctaru miaal mxuu ohan jira id qad kafara fardu wاlاxtimaalu miyuu ahaa almuhim muhiimaddu waxaa way in lagu fahme ma aha meelay wiili iskugu iban hayaan zawj weli mayna dhisin oo hadda waaan hayna afar iyo hal baan hayn wali maan maslada gaadhsiinin labayo toban maynan gaadhsiin tusaalaan baan oga jeeda markaasna waxaan leenahay saddex baad qaatay soo maha zawjka saddexdiisu waa maxay waa rubucu itnaa cashar rubuc اlmas'ala wey kadalika tarikadan waxaan ka siinaynaa rubuc culays kuguma hayso hadday cawlanto waa sidaasoo kale marka iyadoo cawlantay balaan misaal taa aan ku darro qolyaha marka aan hawlahan intaas marka waxaad oo baahantay keliya inaad masalada dhisi karto tan waxay un kaaga xidhan tahay keliya fahamkeedu iyo qaybinteedu inaad masalada dhisi karto keliya lannu haddada masalada dhisi karin markuu cawl yimaado tariikadu way kaa khaldami waxaad tihi ninkan sudusi kana sudusi kana ulu baashu way badatay xoolihii markaad ulu ka saarto oo haddana uluka ka saarto ood niska goyso way kaa dhammaanhayaan mar ay dhammaadeenba bal adoo laba sud iska saaray ama hal sud iska daaray haddaad furisaan ka saarta dhammaadeen marka maxaad haddana xaggeed aadaysaa inta kaloo dhan way kuu saxma laakiin markay fariidadu caadila tahay dariiqadan ma isticmaali karti haddaadan maslada xisaabteed soo dhisin laakiin haddaad xisaabtii soo dhisto ama ha cawlanto ama caadila ha noqoto wax kale adan u baahanin baad kalkulator la baxaysaa maalan lix bay ahayd cawl waxay ku tatay sideed masaladii waaad dhihi aslu masala waxay ku asaxday sideed ah, xoolahanna waxaad u qaybinaysaa sideed waaxood baad ka dhig masalada sideed waaxood ma ka dhigta xoolahana waa sideed waaxood baad ka dhigi ninkii sudus qaatay masalada sudus ka qaatay xoolaha sudus ka siin maysid ila way cawlantay xoolaha hal qori baad ka siin oo ah umun kuna magacaaban sudus marka dhibku taas halkaasuu dhibku imanaya marka dhismaha keliya haddaad hesho waxaa weeye xisaabkaad isku lumitanba la bixo adihii nisbatu ma ma likulli waariثin min almasأala hiya nisbatuhu min atarika farahana ka saari laakiin waa inaad maslada dhisi karto taasaa muhiima hal miaal aan ku darra marka aan insha allahu tacaala ka tagno miaalkaasi waxaa weeye islaam baa dhimatay zawjkeedii bay ka tagtay iyo ukhto liabaweyn ah iyo hooyo haweeney baa geeriyood waxay ka tagtay raximah اllahu tacaala hadhihin sidii wadaadkii hmm. ile miaal baa la wadaa ayb islaam baa dhimatay ninkeedii bay ka tagtay iyo ukhto liabaweyna ah iyo hooyo tarikada xoolaha meeshan yaallana waa labaatan dinaar tarikadu waa labaatan dinaar warasadu waa zawj ukhto shaqiiqa ah iyo hooyo masalada dhis hooyo maxay rabtaa ulu idhaha ulu bay rabtaa ilaada walaala tacadud ar waras midna ma hooyo saddex meelood meel bay rabtaa zawj nis soo fadhiyaa ukhto shaqiiqaana nis bay u fadhidaa soo ma arta aslu masl waa min sit maxaaunisa saddex zawjka c haddana maxaaunisa saddex ukto shaqiiqaa c idan maxaa ulua lixdii labo hooyo c hagay gaadha lix bay ka bilaabata cawl sideed bay ku gaadha ariiqada marka hadda u dambays u horaysan ku bilowna maxay ahayd ii sheega dariiqad u horraysa kusoo bilowdee mariya hadda hadda ada dhegaysti inta mariya dariiqadii u horraysa zawj ka bilaaba zawjka saddexdiisii labaatanka ku dhufta lixdan wey soo dhag ma ah lixdanka xaggan u qaybinaynaa mas'alada oo sideed ah maslado lixaada la socmay waa maslado sideeda laway cawlantay saddexdii zawjka labaatankii ku dhufto oo tarikadii ah kadib wixii soo baxay oo lixdankaa u qaybiya mas'alada oo sideeda maxaa u soo baxay toddoba iyo badh lacagtaas labaatanka dinaara toddoba iyo badh baad ka siinaysa ukhtadii shaqiiqada ahayd maxay qaadata saddex saddex ku dhufo marka tarikadii labaatanka ahayd lixdan u qaybi mas'alada oo sideed ah waxaa soo baxay toddobiyo badh toddobiyo badh oo zawjka toddobiyo badh oo shaqiiqa isku dar shan iyo toban bay isku haystaan shan iyo toban diinaar bay isku haystaan meesha shan baa ku hadhay ayib hooyo maxay lahayd laba qori ku dhufo tarikadii afartan u qaybi sideeddii an an ku dar an iyo tobankii labaatankii way dhammaatay tan miisaanki miisaan bale wii la odhan jiray xisaabta miisan maydin ku aqooni balintasaa la yidhaahdo hadday iswaafaqoodi lahay xisaabta khaldan tahay miisaankeeda waxaa weeye markaad nin walba wixiisii isku darto hadduu tarikadii la ekaan waayo xisaabta way kaa khaldan tahay toddobiya badh ku dar toddobiya badh kale ku dar shan hadday labaatan istag waa leedahay waan baash waa ku guulaystay haddii laakiin ay sagaaliyo toban noqoto ama ay noqoto labaatan iyo ko noqoto xisaabtooda way khaldan tahay waad garateen marmale miisaankeedu waa in aad jamciso maa biyadi kulli waariin markaa suga geysana uu la ekaado tarikada uu la ekaado hal hadduu dheeraado ama hal buuxa uu ka dhibmo xisaabta way jaban tahay haddii uu noqdo laakiin toban sagaal iyo toban sagaashan iyo jajab ay noqoto waxba kaama hadlayso waxaa laga cararaya waxaa weeye hal buuxa inuu dheeraado ama uu isdhimo xisaabta ayadoo waxba dhimanayn mararka qaarkood waxaa gala jajab yarooda meelu ka yimaada saanteymo aan aan hal buuxa ahayn baa mararka qaarkood iska gala taa colays balaha waxaa laga cararahayo waa inuusan hal buux ka badanan tarakadii halla uusan ka yaraanin macnahaasaa loo jeedaa dariiqadii labaad ku daya marka haddana tii labaad maxay ahayd dariiqadii labaad maxay ahayd haye yeela hadde zawjki muxuu haysta maxaad ku dhufanaysaan u qaybiya dhaqsada aye masaladu hadda sideed bay ahayd haye qaybiya intaad warka daysaan anuu meeshu waa ka soo tegey maxaa tii sheekh abshukuur waxaa la qaybinaya maqsuumku waa inuu tarikada noqdo tarikada oo labaatanka hadda ah sideed u qaybiya two point five maxaa lagu dhufanay kullu waaridin sax saddexda ku dhufto marka zawjka muxuu noqday labaatan ma noqon karo sheekhana waa iska hormarinaysaa baasha mm, bedeltii hadda ose saddex seven point five kaasa la rabaa awjadana waa sidaasoo kale aaana sidoo kale w hooyana waa sidoo kale idan kulli ways waa faadan u malaynaya ariiqadii saddexaadna tijaabiya iyadna maxay ahayd taas u dambe saddexaad in masalada la qaybiyo cala tariga tariqada loo qaybiyo idan masaladoo sideedda gudaha geliya labaatan sideed loo qaybiyey labaatan wey maxay noqotay zero nasiibu kulli waaris u qaybiyey marka zawjka tiisaa la qayban xoola islaga dhigay maxaa galay maxay noqotay ma noqon karto qaybihi hadde waxaad soo baxaan rabaa aniga toddobiya bar baan idinka rabaa tan waxaa weeye masaladaa la qaybin oo sideedda ah tarikadaa loo qaybin xaasilkii soo baxay waxaa loo qayba oo ah. nasiiba kulli waariin ah uma qsim nasiiba kulli waariin calى alkhaariji biاlqism so sidaa mayna soo dhigin maxay noqotay haye صaxiix zero bonty four haye u qaybi tirida hormari iyadaa la qaybin haya hadda soo maaha maxay noqotay sidaa wey nasiibkaa la qaybin dariiqadii mm-hmm. maxaa dhiman tii afraad tii afraadna saan u gala haddee tii afraad ayadu maxay ahayd masaladaa la qaybinhayay nasiibu kulli waariin mas'aladii oo sideeda bal saddex u qaybsho masalada hadda la qaybin la socda zawjkii xaqiisii ama ukhtadii xaqeedii oo saddex u qaybiya saddex loo qaybiyey sideed xaggeed se u noqotay ishrayisu tu u qaybiya marka waa yahaye tarikada tarikada markaa la qaybin la socoaad tarikada xoolihii la qaybinee ka dhiga tu bnt zirzilaad shaysan u qaybiya soo sida ma aha masalada u qaybi baad tiraahdeen nasiiba kulli waariin two bonty fivekii ka dhiga dad wax qaybsanaya oo tarikada u qaybiya soo sidaa ma ahayn dhufashay ahayd raabica dhufasha ma ahayn raabica waxay ahayd iqsim اlmas'alaةa calى nasiibi kuli waariin wixii soo baxay uma qsim tarikata cala khaariji biاlqisma darbi ma raba darbi waad soo dhaafteen ma raba darbi meeshaan waxaan ma taallo dariiqa raabica kulligeeda wada qaybin wey tarikada wey ya ma dhihin uma qsam tarikata cala alkhaarij biاlqisma araad araad afraad waxaa idiin qoran muxuu yahay اqsim اmasأlaةa اqsim الmasأlaةa calى nasiibi kuli waariثin minha واxfad الkhaariجa bاlqisma uma اqsim الtarikata calى اlkhaariji bاlqisma soo saa maanan qorin idinkaa kharda qortay maxamed w si saxan baa u qoran marka ma laba cod baad kala dhegaysateen idintaba marta baashu waxaa weeye aariiqa araabica waxaa weeye masaladaad u qaybin nasiibu kulli waarisin wixii soo baxay ayaad xoolihii u qaybin ma iskanta bas u qaybiya xoolihii oo labaatanka ahaa labaatankaad hor marinaysaan loo qaybshay tuhe buntoo point six six waa si la raba hadi dhib ma laha hade waa jacab soo maaha waa dhag wey dariiqadii hadduu dambaysay ee dhibka yareed ayo dhibba ma laha hade tan dariiqatu nisba waa dariiq alkhaamisa tarikadu labaatan dinaar bay ahayd zawjku saddex buu qaatay uktadu saddex bay qaadatay hooyo laba qori bay qaadatay tarakadii meeshan joogtay labaatanka dinaar ahayd sideed isle ka dhig ila masaladaa sideed cawl ku gaadhay markaad sideed isle ka dhigto hooyo sideedda laba qori ka sii zawjkana saddex qori ka sii uktadana saddex qori ka sii intahat alqadiya way fahanteen baan u malay waxaa dambaroo dhiman miyaa jira aayaat mawaariid habeen dambe insha allahu tacala wallah aclam